ayb bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulilah amaa bacd waxaan soo gaarnay baabkii shanaad albaab alkhaamis fi lnaasikhi waalmansuukh waa baabkii ugu dambeeyey alkitaabu alawal oo qur-aanka ku saabsanaa iyo mabaaxiidtii kale ee sunnada lafteeda saameynaysay si aynu arki doonno insha allahu tacaala casharkii sunnada u horreeya musanifkuba ku tilmaami doono wa fiihi faslaani laba fasal baana ku jirta baabkan oo iska kooban yahay alfaslu alawalu fi naskhi naskhiga iyo axkaamtiisa fasalka labaadna naasikha iyo mansuukh adiladu say isu nasakhaan weye maxaa isnasakhi kara maxaan isnasakhi karin weeye fasalka labaadna musanifku wuxuu ku bilaabay tacriifka isaga ikhtiyaarkiisi iyo midka uu doortay ah wuxuu yihi wahuwa naskhigu bayaanu intihaa'i xukmin xukun dhammaanshihii in la caddeeyo weeye sharciyin xukunkoo sharci ah bitariiqinna lagu caddeeyo isagana sidoo kale sharciyin ah mutaraakhin canhu kana dambeeya halkan mualifku raxima allahu tacaalaa tacbiirkii erayada qaar buuradin radin doonaayo rafcu xukmin sharciyin lama dhihi karu dhihi doonaa doonaayo rafciga uu ka hadli doonaa wuxuu leeyay waa in la caddeeyo xukun hore oo sharci ahaa inuu halkaa ku dhammaaday halkaasna ku eg yahay waana sababtii loogu magacaabay takhsiiska zamaniga ah maanaa zamankii hore uu gaarku ahaa zamanka xilligaa ka dambeeya mustaqbalka ahna xukumkaasi waa la beddelay ama waa la joojiyey si aan u tegno tafsiilka ma bedel baa la keena mise qasab maaha in la keeno bedel wuxuu ka ixtiraasayaa labada erey ee sharciga ku soo celcelinayo naskhigu axkaamulcaqliya ma galo axkaamulcaqliyadii innaga waxaa inaga khusaynaya baraa'a al asliya waa xukum caqli ah saasay yidhaahdeen oo alaslu baraa'atu dima ahaa axkaamta baraa'atu dimadii taqyirinaysa dimada mashquulinaysa ama asalkii ibaaxada ahaa beddelaysa naskhi maaha lianna waxa hore ay zuulisay ama ay dhammaysay xukum sharciga ma ahayn saas darteed kuwaasoo kale naskhi lama yidhaahdo naasikhuna waxaan dariiq iyo daliil sharci ahayn ma noqdo ereyga mutaraakhin canhuna bayaanulmujmal iyo takhsiiskii iyo waxyaabuu saaraya oo naskhigu muqaarin ma noqon karo xilliga waajibinta iyo nasakhitaanku muqaarinayn ma noqon karaan mutasil lama noqon karo saasuu tilmaamaya wa qaala alqaadi alqaadi abubakr albaaqilaani wuxuu yidhi rafcu lxukmi naska cibaaradiisa fii mukhtasar الtaqriib waxay annasku rafcu اlxukmi bacda hubuutihi waاstiqraari ficli waqtih wa tanfiidi muujabih kadib markuu sheegay wuxuu ka hadlay sababtuu tacriifkaa u doortay inuu yahay tacriifka kala faslin kara farqin kara takhsiiska iyo naskhiga tacaariif dhowra usuuliyiinta iyo fuqahada iyo mutakalimiinta qaar ka mid a yidhaahdeen buu soo ururiyey kadib mid mid buu meel ogala degayaa kan musanifkeenu doortay waxba kama foga kuwii uu isagu meelaha kala degaya oo isagu lafdul intihaa diidan yahay ninka la ilaa qaadi abubakr albaaqilaani raximah allahu tacaala isagu laakiin wuxuu u tiriyey marka wa qaala alqaadi rafcu lxukmi ikhtiyaarka cibaarada rafciga in la doorto isaga gaarku ma aha alqaadi albaqilaani waxaa ku raacay abisxaaq ashiraazi iyo abu xamid alghazaali iyo sayfidiin alaamid iyo ibn alxaajib iyo cibaaradaa rafcigay isticmaalayaan ilaa qaar mutaakhiriinta cibaarada dooranaya lafdiga rafciga laakiin isagu waa diidan yahay wuxuu yihi warudda isticmaalka rafciga waxaa lagu radiyey bianna alxaaditha dariiqan sharciga ee dambe ee waxbuu rafci xaaditha kan dambe gadaal ka yimidi diddu saabiqi kii horreeyey didkii weeye laba mutadaadaynaa taallo oo xaadith naska cusuba ama dariiqa sharciga ee cusuba iyo saabiq midkii hore ee haabitkahaa ah fa laysa rafcuhu kii hore in la rafciyo ee saabiqa ahaay ma aha biawlaa mid ka mudan min dafcihi kan gadaal ka yimid in layska celiyo kan meesha in laga saaro oo rafcigii ah mudnaan gaara ah kama laha mar hadday mujarad tacaarud timid in midkii soo galay layska celiyo meesha rafci iyo dafci baa yaalla hadduu kii hore xoog batoo adkaadana waa dafci ka horaa laiska dambaa laiska celiya soo gal lahaa meesha hadduu kan dambe xaadidkaa ah xoog batana waa rafci oo kii horaa meesha laga saaray baad dhahdeen idan waa laba nasoo meel isugu yimid mid baa meel mid fooriciyo meesha ka saaray kii loogu yimid baa iska celiyena waa la dhihi karaa dee jadalku waa jadal iska lafdiahe eh. jadal thamara saasale maaha wa fiihi masaa'il fasalkani masaa'il baa ku jira taqriiban lix mas'aluu keenaya musanifku raximahu allahu tacaala alulaa midda hore annahu naskhuhu waaqicun waa dhacay jaa'isun caqlan wa waaqicun sharcan oo amhila loo hayaa waa xaalahu lyahuudu yahuudii way manciyeenoo way diideen oo waxay dhaheen naskhigu ma dhici karo dabcan isagu hadda yahuud keliyuu u tiiriyey laakiin subkii rag lamidihii fi'a min min almuntamiina ila alislaam baa diiday bay leeyihiinoo minhum abuu muslim ilasfahaani ninkii kaatibka baliiq ahaa ee axadu acyaani ilmuctazil ahaa baa diiday bay leeyihiin musanifkiiyo rag lamidana isaga qur-aanka gaar ahaan buu nasakhiisa diidayee nasakhoo dhan ma diidin bay qabaan subkiyana waxay leeyihiin maya nasakh oo dhan buu diiday walidaalika halka markaad joogto shuraaxda iyo qaar musanifiinta ka mid a ah kutubta kale abu muslim al asfahaani inuu yahay kuwa diiday bay ku keenayaan musanifka iyo kuwo kalena masaa'il soo socda ay ku keenayaanoo naskha kulliga ah inuusan diidine qur-aanka naskhiisa inuu diiday bay ku keenayaan waa sida madhabkiisii fahamkii la fahmayay sida loo qaatay lagu kala duwanya lanaa waxaa noo daliila ah anna xukmahu xukumka rabbi subxaanah in tabica almasaalix hadduu raaco calaa ra'yi almuctasila fayatagayaru waa isbedelayaa bitagayuriha isbedelka masaalixdu masaalixdu xasaba zamaani waduruuf iyo mulaabasaadka iyo mutacalaqaadka saamaynaya bay isbedbedeshaa marka isbedbedelkaasi wixii shalay maslaxadu sidaa ahayd in maslaxadii ay isbedesho haddana xukunka isbedelay keenaysaa wa ilaa hadduusan masaalixda raacaynin falahu alla wuxuu leeyahay an yafcala inuu sameeyo kayfa shaca suu doono qeybta dambe waa muwaafiq limadhabi اlmusanif wa jamaacatihi alashcariya ah xalayna waxaynu tilmaanay cashirkii masaladii atakliifiya fasalkii muqadimaadka aakhirkoodii fasalkii maxkuumu bihnu atakliifu bilmuxaali jaa'izun lianna xukmahu laa yastaطici garadan wax manaafic iyo masaalix iyo ah laguma laguma cilaayay ilahay xukunkiisa mar hadday saas tahay wa ilaa falahu an yafcala kayfa shaaa wey suu doon u samayn karaa walidaalika qeybta hore in tabica almasaalixa fayatagayaru bitagayurihaa waa min baabi aljadal iyo turuqu niqaash buu isticaabayaa oo laba ra'yi unbaa jiray imaa in la yidhaahdo masaalix iyo manaafic ma taahiiriso cilalku waa amaaraad iyo calaamaad ee mu'ahira maaha laa yastadci kharadan haddii la yidhaahdana yafcalu maa yashaau weeye jawaabtu haddii madhabka kale la qabto la yidhahda masaalixu raacaana tatahayar calaa kila alamrayni midkii aada martaba nasakhii jawaaskiisii caqliga ahaa buu ka hadlayaa kow waa daliilka koowaad daliilka labaad waana ana nubuwata muxamedin sala alla alay wasalam nebi maxamed nubuwada risaaladiisu habatad way ku sugnaaday bidaliili alqaatici daliil qaatic oon shaki geli karin oo yaqiin ay ku sugnaatay daliilkaasi muxuu yahay jasman naqli iyo samci ma aha lianna nubuwadu tasbiqu naqla wasamca naqligani wuxuu farac ka yahay qiritaankii ilaahay iyo suguddii nubuwada markaad nabinimo qirto bay ka dambaynaysaa waxyiga inaad daliishato waxaan ku hadlayaa calaa usuulihim calaa usuulihim laysa calaa usuulina saas darteed waxaan u baahannaha inaan fahanno daliilkan qaatica muxuuga jeedaa waa mucjizadii wamaa hiya almucjiza nabigani nabinimuu sheegtay ee wuu taxadiyey mucjizana daharat calaa yadihi wey wa kullu man kaana kadalika kaana nabiyan qaطcan inkastoo nubuwo sheegtoo taxadi la yimaada mucjizadiina daharat calaa yadihi ah fa huwa nabiyu qaطcan daliil qaطciya ah wey wa ilaa halka haddaynan marin meel kalo daliil kale oo ihbaatu nubuwa calaa usuulihim ayu hayaan ma jiro ishkaalku wuxuu ka yimid marka iyaga kaga yimid tacriifu mucjiza waxay dhaheen waa shay khaariqa waxaa la yidhi wasixru washacwadatu khaariqun lilcaadaati baa layihi maxay tahay farqiga waxay qarireen in khaariqani layskuna raacay khaariq un haddii la yidhaahdo calaa yadi asaalixi wataalixi labadaba inay kusoo muuqan karto oo saxarada fasaqadan shacwadada iyo jinka iyo shayaadiinta la shaqaysta khawaariq badan bay leeyihiin saas darteed calaa usuulihim maynan shartin khaariqanu calaa yadi shaksin saalixin inay ka soo baxday ishtiraadkaa salaaxa maynan shartiine khaariq bay shartiyeen markay mucjizadii iyo sixirkii iyo shacwadadii khaariqnimadii ku kala saari waayeen masalatu taxaddi bay ku dareen iyo taxaddaa bay dheheen taxaddi iyo khaariq markay yimaadaan bay imanaysaa waxaa lagu yidhi marka wasaaxiru idaa taxadda wa saxaradii fircawn soo intay bannaanka soo dhigeen la lanaxnu lghaalibuuna mayna dhihin soo taxaddi maahayn waxay dhaheen markuu taxaddi sameeyo tacjiiskii baa la waayey tacjiiskii baa su-aal ka timid tacjiiskan la waayayo ma tacjiiz min allaahi ka yimid oo dadkii way awoodaan laakiin waa waa laga xanibayba mise maba awoodaan weye darabuu qoladana de imaamkooda alimaam ay dhahaane raazi iyagu tacjiiz min allahi ba ilahay baa ka qabtay dheheen markuu ka hadlaya qur-aankan oo kale fasaaxadii balaagadii carab ma la iman kartay wuxuu yidhi way isku dayi kareene ilaahay baa ka afqabtay <laughs> halkaas oo kaleeto ya raajile sidaasuu leeyahy marka adee ashcariyaan ka hadlaya hadda muctazile kama hadlayna marka waxaan rabaa inaan ku idhaahdo muhimaddu hadda tafaasiisha madxu kalaami iyo cilmu lkalaam weeye tahabatat bidaliili alqaatici mucjizadaasuu ujeedaa ayb mar hadduu nabi noqday naqligii baan usoo gudbaynaa waqad naqla qowlahu tacaala buu ilaahay ka soo guuriyey maa nasakh waxaa nasakhnaoo min aayatina aw nunsiha aan halmaansiinna ama aan dib dhigno naati bikhayri minha marka qur-aankii baaba la cadeeyey in la nasakhayo waqad ucturida calayhi waxaa layihi mithaalkani laa yaslux maa nansakh min aayatin waa jumla shardiya wixii aan nasakhna waa haddii ay dhacdo inay dhacday ma sheegayso jumlada shardiyadaa ee shardiga jaasimkee maa nansakha ma laasiminaysa laa yalzam inuu wuquuca wixii shardigaa jazihiisu dhaco shardigeedu inuu dhaco si jazuhu u dhaco laasim ma aha daliil kaloo ka fiican baan haynaa bay yidhaahdeen oo ictiraadkaa ka nabadgelaya oo laasimu lwuquuca fii suurati اnaxli waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclam bimaa yunazil idaa shardigay gasho waajibulwuquuc ayay dheheen maase way ka duwanta marka aayaddaasaa ka fiicnayd bay in badan oo iyaga ka mida ay xaggaa u janjeeraan daliilka saddexaad wa ana aadama calayhi salaam kaana yuzawiju banaatih gabdhihiisa wuxuu u guurin jiray min baniihi wiilashiisa waalaana haddana muxaramun waa xaaraam itifaaqan annaga iyo qolada nasakha diidanba halkaas muran badaan baa ka dhashay nuxurkiisuna waa laba qodob ko weeye horta aadam carruurtiisa isu guurintooda iyo banaanaanshaheedu mata xukum sharci u ahaa mise baraa asliyu ahaa halkaasaa la isku qabsaday qaar ba waxay yaxtamil aadam wiilasha gabdhaha wuxuu u guurinayay binaan cala albara al asliya براءة asliya rafcinteeduna laysa naskan idan laa yaصلix an yakuuna naskhan una ina daliil u keentaan tii waxay dhaheen daliil u noqotaan bay u baahan baahantah rag badanoo aamid iyo ibn اlxaajib iyo xataa subki iyo towraad bay ka soo guurinayaan in nebi aadan ma'muuran bihaa bitaswiiji اlbanaati min albaniin uu ma'muur ahaa waa siay xukun sharciga ah uga dhigaan towraad bay ku qorayd bay dhaheen inuu maamuuran ahaa arrintaa ma'muurantaa qaarkood ictiraadka ay keeni jawaabna way u keeni qaarna ictiraadka keeni maayaan laakiin lafdigaa ma'muuran bihi fi tawraati kaana umira bihi kamaa fi tawraati markay kuleeyihiin ictiraadkan ay ka cararayaan ah aadam halkaana kaana bixukmin sharci baadna dhahdeene hal kaana xukman sharciyan inuu isu guuriy aw kaana cala albara alasliya ishkaal kalaa yimido waxaa la yihi warheedhe sharcu man qablanaa hal huwa naskhun sharcigii nebi aadamow innaga aan laynaba amrin ma naskhiba waxay dhahaa naskhi wey wa afcaalu khitaabullaahi almutacalliqu biafcaali lmukalafiina annaga nabigo khitaabka ilahay ku yimi idin kala saaray wey markii hore haddana waxba hay kala saar saarin war nuxurkiisu intaa ku soo urursanayo wey warka labaadna qiila waxaa la yidhi muctiraadkii baa bilowday hadda fanqaladii baa inoo bilaabatay alficlu alwaaxidu halka ficili laa yaxsunu wayaqbuxu hal mar wax fiican oo xun ma wada noqon karadii waa naqiidayn quxiga iyo xusnigu waa naqiidayn ficil keliya kuma kulmi karaan oo kuma ijtimaaci karaan waxani waa la ogol yahay waxaa xun baa waxa fiican baa la ogolaadaa waa xun yahay waa la reebay waa xun yahay ka dhigan tahay ma waxaad rabtaa inaadna dhahdaan naskhigu marka horena wuu fiicnaa marka dambena wuu xumaaday waa isla ficilkii un soo tanaaqud maa qulna laba jawaabood buu ku jawaabayoo jawaabta hore waa manci jawaabta labaadna waa tasliim jawaabta hore wuxuuhi mabniyun waxaa laa nusallimu warka aad sheegaysaan waayo hadalkiina iyo ictiraadkiina wuxuu ku salaysan yahay mabniyun wuxuu ku dhisan yahay calaa faasidin oo taxsiin iyo taqbiix caqliyeenkaha ah horey baana faasid inayhin u soo sheegnay wama waa ictiraadka lagu buniya calaa faasidin fa huwa faasidun dheh waxaa meesha kuma haysaana ka dareera dheh sallamna inay xusni iyo qubxi meesha labadaba tahay wa maca haada saa ay tahayna haddaan warkiina xataa aqbalo fa yaxtamilu waxaa suuragala an yaxsuna liwaaxidin qof inuu u wanaagsanaado duuna waaxidin dheh aw fii waqtin waqti uu xasan noqdo duuna waqtin wayaqbuxa liaakhara aw fii waqtin aakhar wuxuu ku leeyahay an yaxsula liwaaxidin cagsigeedu wayaqbuxa liaakhar wey aw fii waqtin inuu wanaagsan yahay waqti aakharna uusan wanaagsanayn taasna wuxuu leeyahay mar hadduu ida ikhtalafa ashaksu aw ilwaqtu yumkin shayga waaxidka ah mutacalaqaadkiisi baa kala duwanaa ama zamanka ahayd ama ashkhaas ahayd ashkhaastu shaygu hadduu kala duwanaado wujuuh mukhtalifa uu yeeshana inuu wejna ka fiicnaado wejna ka xumaado wax diidaya maa caqliga saliimkaana wuu keenayaa hal shay baa xun oo fiican markuu mutacallaqu kala duwanaado adugu hadda ilmahaagaoo khalad sameeyey inaad canaanato way fiicanta aabbaha inaad canaanatana way xunta canaantu waa canaanti markay jihatulubuwa ku tacalluqdayna way xumaatay markay jihatulfarca ay ku tacalluqdayna way fiicnaatay marka shaygii mutacalaqiisu biictibaar shakhsayni inuu xumaan karo fiicnaan kara garatay biictibaari waqtaynina haddiiba masaalixdii isbedbedelayso wuu kala fiicnaan karaa waqtiyada qaarkood caqli baa laysku hayaa halkaa sharciga athaaniyatu masalada labaad yajuuzu waxaa banaan nasku bacdi alqur'aani qur-aanka qaarkii in la nasakho bibacdin qaar kale lagu nasakho wa manaca waxaa diiday abu muslim ilasfahaani baa diiday qoladan iyagu madhabkaasay abuu muslim u nisbaynayaano qur-aanku isma nasakhi karuu leeyahay lanaa waxaa noo daliila ana qowlahu tacaala mataacan ila alxawli waladina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli waay ilaa sanad inay ciddo tirsanayaan nusikhad waa la nasakhay biqowlihi tacaala yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashran sanadkiiba afar bilood iyo toban him laga dhigay waladiina yatawafauna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran haddaba haweenkii hadda waxay ciddo tirsanayan afar bilood iyo toban habeen ciddat ulwafaat markii horena sanad bay ciddo tirsanayeen labadubana laba aayadood weeye idan hadaa naskhun qur-aan qur-aan la wey qaala abuu muslim iyo raggii la safnaa waxay yidhaahdeen qad tactadu alxaamilu midii uurka lahay inay ku tirsataa laga yaabaa bihi bilxawli sanadkii warka nuxurkiisu waxaa weeye macnihiisu nasakh waxaa la yidhaahdaa iyo takhsiis markaan kala farqinayna takhsiisku waa juzi naskhuna waa kulli soomaynaa dheh naskhi xukumkii kuliyatan markii meesha laga saaraa naskhi la yidhaahdaa walaysa hunaaka daalika masaladu takhsiis weeyaa naski maaha maxaa yeelay gabadha uurka leh uurkeedu sanad inuu jiro ciddadeedu sanad noqotaa dhici karta naag laga dhintay uurkeediina sanad daa'imay soo ilal xawlidiima kuma jirto sanad bay ku cidda tirsatay deetii idan suwarkii oo dhan lama rafcinin ee bacdu suwar buu macmuul noqonayaa shayga bacdu suwar macmuul noqonayana naskhi meehee waa taksiis qulnaa waxaa idhi laa sidaas maaha bal bilxamli bay ku cidirtiranaysaa sanadku xawl kuma cidirtirsanayse iyadu waxay eeganaysaa waa xamli wa khusuusiyatu sana sanadka ay waafaqday gaar ahaan sanadka eeguna laaqin wax kama jiraan wey bidaliil sanad ka yar hadday ku dhasho ciddadii way dhammaatay lix bilood sideed bilood afar bilood hadday ku dhasho hadday sanad ka badan uurkii wado labiiyo saddex wadana ciddadii way jirtaa idan sanadkan muwaafaqatan unbay u dhacday maahane inay sanad ahaan joogtay wax kasoo qaad ma wax kasoo qaadka wax tixgelintale waa uur bay leedahay uurkii unbaa waafaqay ee sanad kuma tirsanayso waxay eeganaysaa waa uurkaas ama ha ka yaraado ama ha ka bato ama ha waafaqo idan halkaa waxaad ka garatay sanadka sanad ahaantu way waafaqdaye inaan iyada waxba ku salaysnayn intaa waaad waxbaan u malaynayaa daliil labaad mataaca lilxawli maahane wa aydan taqdimu sadaqati in laga hormariyo calaa najwa rasuuli nabiga in hoos loola sheekay sal ly slam wajaba biqowlihi tacaala buu ku waajibay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula haddaad haweenka nabiga la koodaysaan oo hoos ula sheekaysanaysaan faqadimuu ka hormariya bayna yaday najwaakum sadaqatan ka hormariya uma nusika waa la nasakhay aayaddii ka dambayseoo faid lam tafcaluu wa taaba allaahu calaykum dheh faaqimu salaata waatu zakaata aayadda aayaddii ka dambeysay baa lagu nasakhay idan sadaqadii waa la nasakhay marka hore waajib bay ahayd faqadimuu amar bay ahayd walamru lilwujuubi kadibna wataaba allah fain lam tafcaluu wataaba allaahu calaykum baa lagu nasakhay qaala wuxuu yidhi abuu muslim iyo ninkii la safnaaba masaladu masalatu naskhi maaha zaala wuu zuulay xukumkii ijaabu sadaqa ahaa lizawaali sababihi sababkiisii baa zuulay huwa tamyiizu lagu kala soocay ahayd bayna almunaafiqi wa gayrihi sababta najwada sadaqada loo waajibiyey munaafiq iyo mu'minkaa lagu kala saarayay kadibna way kala caddaatay xukumku idaa zaala lizawaali shardihi aw sababihina lama yihahda nasakha bidaliil xukumka haddii sababkii sii zuulo weysadii waxay ahayd lugaha inaad dhaqda soomaha iyo gacmahaba gacantu hadday go-an tahayna wujuubkii zaala lakin hadaa naskun naski ma aha sababkiisi iyo maxalkii waa zuulay xukunku idaa zaala lizawaali shardihi wa sababihi naskh maaha adiga musanifka ahna waad qabtaa saas oo aakhirka waxaa inoogu iman doontaa abwaabtan safxada boqol iyo kontonaad bay inoogu iman doontaa waa malqiyaasu falizawaalihi bizawaali shardihi idan mas'alada naskh ma ahee xukum zaala bizawaali sababihi wey ama shardihi wixii lamidka ah qulnaa waxaan nidhi zaala wuu zuulay keyfa kaana sidii u zuulaba xog u zuulay horta sow maaha jawaabtaa jawaab daciifa weeyo musanifku marna inuu qariro shaygu idaa zaala bizawaali sababihi wa shardihi nasakh maaha tanna weli uu ku adkaysa mar hadduu zuulay nasakh weeye labadaa isma qabato waa inuu nafyey ahayd wax caddayna ma jiro tamiis bay ahayd wax caddayna uma haysaan meelaha iyo inuu maray ahayd oo saasa sababkaas inay taa sabab ahayd ma caddayn kartaan waa iska taqyiid bilaa daliil iyo halkaan ka baxaa uga sahlanayd ixtaja almaanicu qolyihii diiday naskhu lqur'aani bacdihi bibacdin waxay deliishadeen biqowlihi tacaalaa laa yaatiihi uma yimaado albaatilu wax buriya min beena yaday hor kagama yimaado walaa min khalfi gadaalna kagama yimaado qur-aan soo degay baa wax burinaya gadaal kaga daba imanayaa qur-aankaa diiday bay dheheen marka waxay yidhahdeen qur-aan qur-aan uusan nasakhi karin aayaddan u daliila wiliba maqashaan aayaddan loola daliishanayo laa yaatiihi albaatilu wax buriyo u iman maayo min bayna yaday hortiisa kama horreyn walaa min khalfihi kana daba iman maayo aayaddan aad tirahdeen mutaraakhim weeye aad hore dee ka daba timid burisay qur-aankii wax burinaya aad tirahdeen qur-aankuna waa diiday ilahay wax burinaya inuu imanayo mal jawaabu qulnaa waxaan idhi adamiiru damiirka yaatiihi iyo yadayhi iyo khalfihida lilmajmuuci qur-aanka guud ahaan duuduuban baa laga hadlayaa ee qaarkii ma aha qur-aankood duuduuban lama nasakhi kara wey wanaxnu naquulu bihi aayadduna kama hadlaysa bacdahu bibacdin bacdi kama hadlaysee qur-aankan waxyi ka daba iman doonoo burin doonana ma jiro waxyi ka horreeyeoo qur-aankan burinayana ma jira wey qur-aanka ka qur-aan majmuuc baa looga hadlayaaye aayad iyo aayad iyo lagama hadlayo halkaasu halkaasu wuxuu i kabatalow ma halkaasaa ka fatiri halkaasu ka budiri adu waa inaan markii lagu qabto isdhiibitaan wax la yihahda ma jiro <laughs> haddii laskhilaafo waad iga haysaa garta ma jiro haddaan ka hayo dee waa marka hore inaad khilaafto maana khilaafku waa inuu baabeo mogta khilaafka uusan jirin khilaafkii waa sii taagan yahay waana isdhiibaysa masala shaqaynayso athaalida masalada saddexaad yajuusu waxaa banaan naskhu wujuubka in la nasakho qabla alcamali intaan lagu camal falin khilaafan lilmuctazila lafdiga wujuubka waa iska tamhiile nadbigiina waa lamid naskhu lxukmi iyo naskhu shay iyo intaba waa la dhihi karaa wujuubku waa iska calaa sabiili tamhiil buu wujuubka u doortaye calaa sabiili xasri ma aho waajibka keliya inuu khilaaf ka taagan yahay maahane xukmu sharciga oo dhan bay iyo waa labada mid juzu waxaa banaan naskhu lwujuubi baa banaan qabla alcamali khilaafan lilmuctazila qowlkan isagu uu doortay waa qowlu ljamhuur raxmat ullaahi calayhim jamiican qowlka muctasilada uus u nisbeeyeyna mutafariqaat min almadaahib alarbaca baa la qaba xanafiyada jasaas iyo dabuusi yaa la qaba shaaficiyada waxaa la qabaa ninkii sayrafi baa la qaba maalikiyada ibn alqasaar iyo abu abutamaam niman la yidhahdaa la qaba xanaabilada abulxasan itamiimi baa la qaba oo masaladan diidan qabla alcamal waxay ka cararayaan tikadaab bay nooga iman doontaae badaa iyo wax jiniya jaan iyo waxbay ka cararayaan xujaj kalena oo xisa camal iyo xisaabiya ana waan isula tegi doonaa xisaab baan isula tegi doonaa annaga iyaga lana waxaa noo diri dhegeysa marka ana ibraahima calayhi salaam umira waxaa la faray bidabxi waladihi wiilkiisii inuu gowraco ismaaciil aha bidaliili qowlihi tacaala ifcal samee maa tu'mar waxa lagu amray in la amray halkaasaad ka garatay siiqada ifcalna way taallaa maa tu'mar in la amrayna waa la sheegay ina haada lahuwa albalaa'u lmubiinu wey wafadaynaahu bidibxin cadiimin baan ku furannay fa waxaa la nasakhay qablahu qabla alficli marka hore ifcal bimaa tu'mar baa la yidhi markuu diyaar garoobay inuu birta mariyo uu damcayna fidaa la sameeyey qur-aankuna wuxuu caddeeyey lahuwa albalaa'u amarkani amri imtithaal laga raba ma ahayn u sameeyee ficilkiisa ficlane ibtilaa buu ahaa intaa waa suurada waadix soo maah qiila waxaa la yidhi laa daliila huna ay laa nusallim inuu ma'muur ahaa tilka samayntaa uu samaynayey bina'an waxay ahayd calaa dannihi ibraahim isagaa u maleeyey riyay ahayd marka isagaa u fahmay in la amraye macnaheedu maaha fii nafsi lamr ilaahay amar sax amar rasmiga inuu jiray markaasay ka fuddheen qulnaa waxaan idhi laa yukhtiu danu danigu waa nabiye ambiyada dunuuntoodana ma khaldanto gaar ahaanba hadday ku tacalluqdo wax waaweynoo qatli muxaram iyo wax lamida nabigii danigiisa ma khaldamo kaba soo qaad inay danigiisa tahay laa yk danigiisu laa ykh qolada dhannigiisa weeye leh aayaddii suuratu saafaad bay wax ka yar dheeganayaan inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maadaa taraa waa isaga say la qumanayd bay dheheen qiila waxaa la yidhi waa ictiraad kale innahu ibraahiim imtathala wuu farmay oo wuu qaatay wuuna sameeyey wixii loo diray wa annahu qataca wuu gooyey fa wasala dib buu iska qabsaday wuse wuu gowracaye beeshuu gooyey dib bay iska qabsanaysa saadu usii marinaya way isqabsanaysa kaana taltaxib marka wuu sameeyey oo qabla alficla lama nasakhin sax waa la nasakhay waana la faray laakiin qabla alficla lama nasakhine wuu sameeyey wa annahu qataca wuu gooyey wixii goo la yidhi fa wasala wuu isqabsaday dhab isku dib usoo iltaxama beeshu gooy isqabsatay qulnaa waxaan idhi low kaana kadalika saa hadday tahay lam yaxtaaj ila alfidaai uma baahdeen hadduuba sameeyey wafadaynaahu macna ma yeelateen fadaynaahu haddaba furashaa timid furashadii macnay leedahay inuu sameeye baatil wey qiila waxaa la yidhi ictiraad kale alwaaxidu bilwaaxidi fi lwaaxidi laa alwaaxidu bilwaaxidi fi lwaaxidi laa yu'minu walaa yunha waa tanaaqud wey alwaaxidu qofkii mukalafka ee keliya bilwaaxidi ficil keliya waaxid oo mucayan oo lagu takliifiyo filwaaxidi waqti waaxidana lagu takliifiyo oo la amro lagana reebo waa tanaaqud bay dheheen warkaad wadaan ibraahim shaksi waaxid u ahaa ficil waaxid oo dabxi a ah lagu kalifay waqti waaxid oo uu fulinaya lagu kalifay lamana uu sameeyana lama rabin waa la nasakhay haddana waa laga reebay waa un waawlibrahimkii wax laga reebay isla ficilkii baa laga reebay isla waktigii baa laga reebay waaxidka koowaad waa shaksigii ka labaadna waa ficilkii ka saddexaadna